الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب أبنية الفعل المزيد فيه فعلga la ziyaadiyey abniyadiisa ayuu u baab yahay kaaclama alficlu yaأtii bالziyaadati mac waalaa wawalla اstaqaama xranja manfasla wafcal ladaa alifin fi اlxashwi raabicatin wacaariyan wakada kahbaya khactadala tadaxrajad cadya daxlowlas badarla tawaa laamac tawallaa wakhalbasan basadtasala waxbada axwansal aslan qaata maskana sal qaaqalnasad jawrabad halwartu murtaxila zahzaqtu halqamtu rahmastu kuwa alla tarah shaftu jfa'ad dasla hama qadran aljamala tarmastu kaltabtu jalmadtu waqalsamathum madlama sahra macad waclankasantukhila waclaw wadac awjajat baydartu sambala zam laqad mumanata salqaa wajtanib khalala halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi ficliga la siyaadiyey waxaan ka soo baxnay ficligii mujaradka ahaa awsaantiisa iyo sida loo mudaaracaynayay wuxuu soo sheegay ficliga mujaradka ah laba qeyb ayuu u qeybiyey iyo rubaaci rubaaci hal wasan ayuu lahaa faclala hulaaigana saddex wasan ayuu lahaa facala faciila facuula kadib wuxuu ka soo hadlay ficliga hulaaiga ee mujaradka ah sida loo mudaaricayo iyo mudaariciisa sida uu u imaanayo markuu dhammeeyeyna wuxuu ka hadlay maadi maca alcaarid waxay u yaqaanaan oo ah ficli maadiyo damiiru rafca mutaxarikiya inta lagu dabadhejiyey isbedel uu ku imaanayey waqulifaa-i hulaaثi shakla caynin idaa ctalat wa kaana bitalidmaari mutasila kaana waa ka soo hadalnay oo waan soo dhammaynay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka ficligii maiid masiidka ahaa ee la ziyaadiyey almasiidu fiihi ficliga dhexdiisa la ziyaadiyey waxaana loo jeedaa ficliga xuruuftiisii usuusha ahayd haddii ay saddex xaraf ahayd iyo haddii ay afar xaraf ahaydba ficligaasi ahaan saddex xaraf kama yaraan karay ficli saddex xaraf ah usuul ahaan uga yaraan karaa ma jiro ficli hunaayi ah oo laba xaraf keli ku taagan ama uxaadi ahoo hal xaraf ku taagan wax jiraa ma ah ficliga xuruuftiisa waxaa ugu yar saddex xaraf iclaal inta uu galo wax in laga xadfaasulowdaa xadafkaas sababkiina laba xaraf ama hal xaraf uu ku haro wax dhici kara wey miaal wacaawaa saddex xaraf mudaaricee yaciibuu noqoni wowdi fadi faaulkelimati liwuquucahaa bayna caduwatayhaa bay u xadfantay waa cila tasriifiya isagoo yacia lam ficlu amarayga lam xarfuljasma ay geli lam yacibuu noqoni ya-da xarfulmudaaraco weeye ficliga hal xaraf keliya ka jooga cayntii oo keliya waayo xarfulcillihii laamta jaasimkaa xadfay fa'dii wowda ahaydna liwuquucihaa bayna caduwatayhaa bay u xadfoontay cila tasriifiye weeye maa xudifa licilatin tasriifiyatin kahaabit waa qaaciid cillo sarfiya wixii loo xadfaa wax jooguu la mid yahay ee ficliga usuushiisa saddex xaraf inay ka yaraato wax dhici kara ma aha marka uu mujarad yahay ziyaado aan lagu darinna afar xaraf kama badan karayo wa muntahaahu arbacun in jurida wa in yusad fiihi famaa sitan cada ficliga hadduu mujarad yahay afar kama gudbi karo faclalaa ugu badan haddii la ziyaadiyana lix xaraf ma dhaafayo marka ficligii mujaradka ahaa ee xuruuftiisii usuusha ahayd oo keliya ay wada joogtay isla markaana ulaai ahaa ama rubaaci ahaa qaabka loo siyaadinayo iyo xuruufta lagu siyaadinayo ayuu doonayaa inuu ka hadlo qawaacid buu leeyahay ficliga la siyaadinaya qawaacidda intaanan bilaabin waxaad ogaataa ficliga in la siyaadiyo oo xuruuftiisii asalka ahayd xaraf aan ahayn lagu soo daro hadduu hulaai ahaana rubaaci uu noqdo hadduu rubaaci ahaana khumaasi uu noqdo sudaasi la gaarsiiyo sudaasina ziyaado kuma dhaafi karaye laba arrimood ayaa sababa ficliga in la ziyaadiyo xaraf zaa'id ee lagu daro laba qarad laba dan ayaa laga leeyahay oo keli ah oo qaacidada bay ka mid tahay labada qarad waxa weeye qaradka ugu muhiimsan ziyaadada macno in lagu raadinayo aziyaadatu lialabi lmacnaa inay tahay oo macno ficliga waagii hore usuushiisa uusan ku tusi jirin in lagu raadinayo macnaa zaa'ide lagu doonayo taasaa asala ah ziyaadadaasi miaal calima oo macnaheeda uu yahay calimtu lmas'alata mas'aladii baan bartay oo hal mafcuul qaadatay ama calimtu waxaan oge waxaan ogaade waxaan ku ogaaday zayda ninka zayda qaa'iman mid taagan inuu yahay ku ogaado ficliga laba mafcuul qaatay ayaa waxaad ku dari hamza awalkaad hamze kaga ziyaadini aclama hamzadani lialabi lmacnaa yaa lagu ziyaadiyey oo ayaa loo ziyaadiyey oo waagu calima ahaayee halka mafcuul qaadanayey adiga inaad wax baratay ayuu faa'iideynaya ficliga hamzada marka lagu darana cid kale inaad wax bartay ayuu faa'iideyna aclamtu zaydan zayd waxaan baray almas'alata mas'aladii baan baray hadduu laba mafcuul qaadanayo zayd inuu istaagay aad ku ogeed oo calimtu waxaan ku ogaaday zaydan zayd qaa'iman mid taagan inuu yahay iyaan ku ogaaday hadduu arrinka ahaa hamse markii aad ku dartay wuxuu noqonayaa zayd inuu taagan yahaad ruux kale ogeysiisay oo ruux kale aad u sheegtay aclamtu zaydan zayd waxaan ogeysiiyey camran ninkii camar ahaa qaa'iman mid taagan inuu yahay saddex mafcuul ayay hamsadii u tillaabisay ficliga kaa lialabi lmacnaa baa la yidhaahdaayoo ficliga in la siyaadiyo sababka iyo danta laga leeyaha waxay tahay macno waagii hore usan tusi jirin ficliga in la isku tusaa la doonaya sabab labaadoo ficliga loo siyaadiyo waxa weeyaan lililxaaq wax la yidhaahdo ziyaadadani macno kale keeni mayso keliya waxaa loo siyaadinayaa ficligan hulaasiga ah ayaa waxaa la dooni ficli rubaaci ah inay isla ekaadaan oo ficliga rubaacigaee afarta xarafa sida loo tasriifiyo ficligan hulaasiga in loo tasriifiyaa la doonayaayo xaraf ayaa lagu ziyaadinay rubaaci buu sidaa ku noqoni ziyaadada labadaas arrimood mid unbaa lagu raadiyaa lialabi اlmacnaa aw lililxaaq in macno lagu raadinayo waa sida haalibka ah iyo ilxaaq kelimada kelimo kale in la waafajinayo ficli in la ziyaadiyo labadaa arrimood ayaa keena oo keli ah qaacido waxoogaa ayuu leeyahay masiidka ilaa xadna fiirsi u baahan ma adka laakiin in waxoogaa loo fiirsado la hubsado ayuu u baahan yahay awalan ficliga masiidu fiihiga ee la siyaadinayo toddoba jeer ayaa la qaybiyaa toddoba qeyb ayaa loo qaybiyaayoo toddoba jeer ayaa la qaybiyaa toddobadaa jeer ee la qaybinayo qaybta hore afar qeyb ayay u qaybsami qaybta hore keliya afar usii qaybsami afartaasi waxaa weeye masiidun bihi masiidun fiihi ama calayhi mid la yidhaahdaba kayfiyat ziyaada daabit ziyaada qaybta hore afartaasay u qaybsamay masiidun bihi xarafka la ziyaadinayaa muxuu yahay xuruftee la ziyaadiyaa waa xarafkii la ziyaadinaya masiidun bihi masiidun calayhina kelimadii lagu ziyaadinayay xarafka weeye kayfiyatu ziyaadati qaabka wax loo ziyaadiyo daabidu ziyaadati ziyaadada waxa lagu koobaya lagu xifdin karayo afartaa qeyb ayuu u qeybsamayaa qeybta u horay masiidun bihi wax dhible ma waa xarafka la siyaadinayo daabidu ziyaada baan ka garan doonaa masiidun calayhina kelimada la siyaadinayo ficli marka laga hadlayo waa ulaai ama rubaaci waxa la siyaadinayo waayahay kayfiyatu ziyaadati baa timid qaabka wax loo siyaadiyo shan qaab ayaa wax loo siyaadiyaa ulaaiga saddex qaab ayaa loo siyaadiyaa rubaacigana saddex qaab ilaa mujaradku waa ulaai iyo rubaaci oo keliya waxaa la siyaadinaya waa ulaai ama waa rubaaci baasa haddaba ulaaiga saddex qaab ayaa loo siyaadiyaayo mar hal xarafaa lagu siyaadini rubaaci buu noqoni markaa sida aclamo oo kale marna laba xaraf ayaa lagu siyaadini khumaasi buu noqonay sida ictadala oo kale marna saddex xaraf ayaa lagu ziyaadinay oo sudaasi buu noqonay sida istakhraja oo kale waa ulaaiga saddexdaa qaab ayaa loo ziyaadiyaa hal xaraf baa lagu ziyaadiyaa laba xarafna waa lagu ziyaadiyaa saddex xarafna waa lagu ziyaadiyaayo sudaasi buu noqoni sudaasina ma dhaafo ficil rubaaciguna laba qaab ayaa loo ziyaadiyaa mal hal xaraf baa lagu ziyaadiyaayo khumaasi buu noqoni sida tafaclala tadaxraja marna laba xaraf ayaa lagu siyaadiyaayo sudaasi buu noqona sudaasina kama gudbo sida infac ifcan lala oo kale ixranjam kayfiyatu ziyaadati waa shantaa qayb yacni qaabka wax loo siyaadinayo waa shan qayb ulaaigoo saddex jeer la ziyaadiyo iyo rubaacigoo laba jeer la siyaadiyo daabitu ziyaadaa timid ziyaadada waxa lagu dabdiyo lagu xifdiyo daabidu ziyaada ziyaadada laba u qaybsata waa annaga haddeer sheegayni ziyaada macnawiya iyo lafdiya labadaasay u qaybsantaa ziyaada macnawiya yacnii xaraf baa la ziyaadinayaa lialibelmacnaa baana loo ziyaadiyey isla markaa shardi kalea la raacinayaayo tadciifu xarfin asliyin ma aha xaraf asli alla ah lafdi ma aha shuruudaasaa loo laba shardi weey ziyaadadani lialabi lmacnaa ayaa loo siyaadiyey xaraf asli ana xarafkan la ziyaadinaya la lafdi ma aha labadaa shari haddii la helo xuruufta la siyaadiyaa waa toban xaraf oo keliya xaraf kow iyo tobnaad kuma jiro tobankaa xaraf waxaa lagu jamciyaa sa'altumuuniiha ama yaa howlustani ama hawaytu simaan ibnu maalik raxmat ullaahi calayhi afar jeer ayuu halbeyt ku jamciyey hanaaء watasliim talaa unsa yowmihi nihaayatu mas-uulin amaanu watashiilu beydkaasi afar jeer ayuu ku jamciyey waa yahay hanaaء watasliimu hal maruu ku jamciyey waa toban xaraf talaa unsa yowmihina waa tobankii laftoodu mar labaad jamciyey nihaayatu mas-uulinna waa tobankii oo mar labaad uu soo celiyey mar saddexaad ammaanun wa tashiilunna waa tobankii laftoodii afar jeer ayuu halkaa bidku jamciyey waayahay waa ziyaadadii macnawiyada ahayd isla markaa xaraf asli ah tikraarkiisina aan ahayn tobankaa xaraf ayay noqonayaan ziyaadada lafdiyada loo yaqaana daabit male lafdiyo waxaa la yidhaahdaa xarafka la ziyaadinayo hadduu ah yahay ama lililxaaq iyo loo siyaadiyo kaasi khalaas male daabit xaraf walbaa la siyaadin karaya waa yahay qaybkii u hore afartii qaybu u qaybsamay halkaasaan uga baxnay oo wax sahlan afarta qayb waxaa weeyaan masiidun bihi oo xuruufta la siyaadinaya ah masiidun calayhi oo ficliga la siyaadinaya ah kayfiyatu ziyaadati qaabka wax loo siyaadiyo shan qaab ah ulaaigo saddex qaab iyo rubaacigoo laba qaaba iyo daabidu ziyaadati oo ziyaadada laba qayb loo qaybiyo macnawiya iyoiyo lafdiya macnawiyada toban xaraf weeye waxaana lagu jamciyaa sa'altumuuniha iyo wixii la mid ah lafdiyadana laa daabita laha wax daabid oy leedahay lama arko waayahay maa yucrafu bihi zaa'idu can اlsliyi zaa'idka asliga waxa looga garto xarafkan zaa'id inuu yahay iyo inuu asal yahay maxaan ku kala garani waxaa lagu kala garani xarafka zaa'id inuu yahay iyo inuu asli yahay waxyaaba badan ilaa toddoba arrimood ayaa lagu gartaa kitaabka bilowgiisana waa annagii soo ishaarnay laba arrimood ayaa ugu muhiimsan labada arrimood waxaa weeye kow suquuط اlxarfi fii bacdi tasaarifi اlkelimati ligayri cilatin tasriifiya xarafka inuu dhacayo kelimada inta ay tasaariif samaynayay gadgadoomi cilo sarfiyana uma dhacayo yacnii xarafkii oo kelimada ka maqan ayaa la arki marka ay kelimada tasaariifteeda iyo gadgadoonkeeda wax cillo sarfiyo xarafkaa ridana ma jiro sida aclama hamsada ku jirtaa mar waxaad arkay iyadoo calima laleeyahay oo hamsadii ba aan la sheegaynin cillo sarfiyo hamsadaa xadaftayna ma jirto waayahay taa waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa xuruufu ziyaadada inaad xifdiso mawaadicda lagu ziyaadiyo iyo shuruudda lagu ziyaadiyana aad xifdiso xaraf walboo la ziyaadinayo meel gaar ahaaneedoo lagu ziyaadiyo iyo shardi lagu ziyaadiyuu leeyahay miaal miim xuruufu ziyaaduu ka mid yahay mawaadicda lagu ziyaadiyo hal mawdic keli buuba leeyahay qiyaas ahaan awel waxaan ahayn laguma ziyaadiyo dhax laguma ziyaadiyo aakhirna laguma ziyaadiyo wahaakada hamsun wa mimun sabaqa alaaatan tasiiluhaa taxaqaqa awalka waa inuu dhacaa sharina waxa weeyaan saddex rafoo asale waa inay ka dambaysa oo isagu raabic waa inuu noqdaa xurufu ziyaadada in sidaa aad u xifdiso mawaadicda lagu ziyaadinaya iyo shuruudda lagu ziyaadinayana aada barato labadaa arrimood ayaa ugu muhiimsan xurufu muxuu ahaa waxyaabaha lagu garto asliga zaa'idka looga garto maa yucrafu zaa'idu can اlasliyi qaybka labaad waa anagii u qaybinay masiidka toddoba qayb toddoba nooc baa looga hadlaa noocii u horaan halkaa uga baxnay nawcii labaad waxa weeye ziyaadadiioo loo qaybiyo mutasila iyo munfasila arrin sahlan wey xuruufta la ziyaadinaya hal xaraf hadduu yahay dhib maleh hadduu laba xaraf iyo ka badan la ziyaadinayo xurufu ziyaada inay isku xigto iyo inayan isku xigin istakhraja hamze iyo siin iyo tabaa wada zaa'id saddexdana way isku xigaanoo awalkay wada yaallaan taa mutasila la yidhahdaa waa ziyaado isku xigto iyo munfasila ziyaadada inayan isku xigin ictadala laba xarafa zaa'ida ah. hamzada hore waa zaa'id ta'da dhexda taallana waa zaa'id iskumana xigaane xaraf asli baa u dhexeeya oo cayntoo asalaa u dhexaysa kaana munfasila la yidhaahdaayo ziyaadadoo mutasila iyo munfasila loo qaybiyo waa qeybtii labaad qeybta saddexaad ee ziyaadada waxay u qaybsamaya maxdatun iyo hayru maxdatin ziyaada maxda iyo ziyaada aan maxdo ahayn maxdo waxaa loo jeedaa ziyaado banaanka taalla baraxla banaanka waa lagu hadlaya hayru maxdona waxa weeyaan ziyaado aan banaanka oolin ma muuqato labadaasay ziyaadada u qaybsantaa ziyaadada maxdo marka ay tahay waa ziyaadada mawsuunka kelimadan la wasnayo iyo wasankeeda labadaba marka lagu hadlayaba ziyaadadii lafteedaa lagu hadlay miaalan ku siiyo si aad u fahamto ictadala laba xarafaa zaa'ida labada xaraf waa hamsada iyo ta'da hamsanimada iyo ta'nimadaan ugu hadlihayna yacnii hamsadiina hamsanimadeedaan ugu hadlihayn ta'diina ta'nimadeedaan ugu hadlihayn haddii la wasnayana hamsadii iyo ta'dii sideeda ayaan ugu hadlayna oo ictadala wasan haddii lagu yidhahdo waxaad leedahay iftacala iftacala xarafkii asliga ahaa ee u hore fa baad ka cabirtay kii dhexda yaalle asliga ahaana cayn ayaad ka cabirtay kii u dambeeyey asliga ahaana lam ayaad ka cabirtay laakiin ziyaadada sideedaad uga hadashay oo hamsadii iyo tadii sidooda ayaa bidimni ficlin qaabil usula fii wasn wazaaidun bilafdihi ktufi wazaaidun bilafdihi ktufi zaaid lafdigiisa loogu kaaftoomaya asagaad ku hadli ictadala ziyaadadaasi maxdaa loo yaqaana waa ziyaada bannaanka taallo wasanka iyo mawsuunka labadaba sideedaa loogu hadli ziyaadadeena hayrulmaxdaa la yidhaahdaa ziyaadadu waxay hayrulmaxda noqotaa xarafka la ziyaadiyey xaraf asli ah haduu la lafdi yahay kelimadan xuruufteedii asalka ahayd ee saddexda xaraf ama afarta xaraf ahayd ee asalka ahayd xaraf ka mida ah ayuu xarafka zaa'idka ee la lafdi yahay ziyaadada hayrumaxdaa la yidhahdaa waxaa hayrumaxdo loo leeyahay marka la wasnayo xarafka asliga ah waxa aad ka cabirto ilaa xarafkii asliga ahaa fa ama cayn ama laam ayaad ka cabiri xarafka asliga wixii aad ka cabirtaa xarafkii zaa'idka ahaana ka cabiri miaal zahzaqa wasanaa lagu yidhi zahzaqa zahzaqa labadan zaee kelimada ku jira midbaa zaa'ida midka zaa'idka waa mukhtalaf za'da horaa zaa'id ah ama za'da dhexda ku jirtaa zaa'ida mid kastaba ha noqotee xarafkii zaa'idka ahaa xaraf asli ayuu la lafdi yahay oo za'da horaa zaa'ida haddii aad tiro caynulkelimati ayuu la lafdi yahay zada horena waxaad ka cabiri zada dhexda taalla xarafka aad ka cabirto oo caynulkelima ah oo zahzaqa wasan haddii lagu yihahdo waxaad leedahay cafcala cafcala oo cayntan awalka aad dhigta maxay ahayd zaadi baan ka cabiraya oo zaada inaad cayn ka cabirto maxaa keene hee zaadan dhexda taalla ayaa caynulkelimati ah oo cayn laga cabiri mar haddii cayn laga cabirayo tii lafdiga ahaydna caynu baan ka cabiri haddii la yidhaahdo zaada dhexdaa zaa'id ah oo tan horaa asli ah tan hore maxay noqoni faaulkelima soo maaha tan dhexdana fa baad ka cabiri zahzaqa wasan baad leedahay yaa lagu yidhi waxaad leedahay facfala facfala fada hore xarafkii aad ka cabirtay zada hore xarafkii aad ka cabirtay fa buu ahaa yaad zada dambena ka cabiri taana hayruulmaxda la yidhahdaayo hayruulmaxdada xaraf asli ah marka uu la lafdi yahay xarafkii zaa'idka ahaa ayaa hayruulmaxda la yidhahdaa hayruulmaxdana waxaa loo leeyahay marka la wasnayo zaa'idka sidiisa loogu hadli maaye waxaad eh, muxuu ahaa xarafkii asliga ahaa waxa aad ka cabirtaa laga cabiri waka wain yakun zaaidu dicfa asli fajcal lahu fi lwasni maa lilasli wain yakun zaa'idu dicfa aslin zaa'idka haddii uu yahay asal la soo celiyey fajcal lahu fi lwasni maa lilasli asalka waxa aad ka cabirto ka cabir zaa'idka qaybtii eh, qaybtii saddexaad weeye taasi inqisaamu ziyaadati ilaa maxda wagayr maxda qaybta afraad tamyiizu shaadi can ilqiyaas qaybta ugu mufiidsan qaybtan iyo qaybta ku xigtaa waa labada qaybee ugu mufiidsan uguna faraha badan ee ugu dhibka badan musanifka waxa faraha badan ee khalbasa sambasada uu tiriyeyna waa waxaasi qaybta saddex afraad waa tamyiizu ziyaadati can ishaad tamyiiz shaadiyaan ujeedaa can ilqiyaas shaadka qiyaaska in laga soo saaro yacnii kelimada marka la ziyaadiyo hal xarafaa lagu ziyaadiyey laba xaraf ayaa lagu ziyaadiyey saddex xaraf ayaa lagu ziyaadiyey kelimada marka la ziyaadiyo ziyaadadaasi waa annagiinire laba mid un weeye lialabilmacnaa baa loo ziyaadiyey ama lililxaaq baa loo ziyaadiyey labadaa mid un weye saxiix soo maaha haddaba lialabilmacnaa haddii loo ziyaadiyo ziyaadada iyo xuruufta la ziyaadinaya labadaba waa qiyaas xarafkaa in la ziyaadiyo mawdica in lagu ziyaadiyo macnaha in uu faa'iideeya qiyaas weeye lialabilimacnaa haddii lagu siyaadiyey miaal calima hamse inaan ku darnoon aclama niraahno qiyaas wey waayo macnan hamsadan ku raadinaynaayo lialabilmacnaa baan u siyaadinay qatala oo ulaaia alif dhexda inaan u dhignoon qaatala niraahno qiyaas wey waayo qatala wuu diluu ahaa alifta markaan ku darno dil noqon maysa dagaal buu noqona qaatala wuu la dagaalamuu noqona macnihii baa isbedele macno kaleu ficligii keenay oo aliftan reeban ee dhexda loo dhigay ayaa macnahaas keentay ziyaadadaasi leqiyaas waa yahay ziyaadadaa haddii aan lialabilmacnaa loo ziyaadinin ee loo ziyaadiyo lililxaaqi kelimadan kelimo kale in la gaarsiiyo oo keliya loo ziyaadiyey ziyaadadaasi shaad weeye qiyaas maaha shaad weeyena waxaan u jeednaa yusmac walaa yuqaas carab wixii laga maqlay oo keli ah ayaa la dhegaysani ee kelimo carab aadan ka maqal kuma ziyaadin kartid xaraf carab aadan ka maqalna ma ziyaadin karaysid waa haddaba shaadkii marka kelimada la ziyaadiyey ziyaadadii waxay noqotay shaad ama qiyaas labadaa mid unbay noqotay qiyaas bay noqotay oo lialabi macnaa ayaa loo ziyaadiyey shaad bay noqotay oo lililxaaq ayaa loo ziyaadiyey in la kala saaray u baahan tahay qaabkii loo kala saari lahaa tamyiizu shaadi can alqiyaas shaadkii oo qiyaaska laga sooco waa tamyiizu shaad can ilqiyaas markaa adooni shaad inaad qiyaas ka saarto kayfiyatu ziyaadadii qaybtii hore ku jiray ayaa dib ugu noqoni kayfiyatu ziyaada waxaan soo sheegnay qaabka wax loo ziyaadiyo shan qaab buu ahaa ulaaiga hal xaraf lagu ziyaadiyaa laba xaraf baa lagu ziyaadiyaa saddex xaraf baa lagu ziyaadiyaa rubaaciga hal xaraf ayaa lagu ziyaadiyaa laba xarafna waa lagu ziyaadiyaa shantaa qaab ayaa wax loo ziyaadiya haddaba shantan qaab ee wax loo ziyaadiyey weeye shaadka iyo qiyaaska waxa uu ka kala imaanayo ilaa wax la ziyaadinayaba shantaa weeye waa yahay ulaaiga hal xaraf marka lagu ziyaadiyo shaad buu leeyahay qiyaasna waa leeyahay halla kala soocehee shaadkiisa iyo qiyaaskiisa ulaaio hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasan oo qiyaasuu leeyahay saddex wasan oo qiyaasuu leeyahay saddexdaa wasanna hamze in bilowga lagu ziyaadiyo akrama aclama afcala in lagu keeno alif reeban in dhexda lagu ziyaadiyo faacala qaatala daara la yidhaahdo muxuu ahaa mxuu caynta oo la shido xarafka dhexda yaalloo la tadciifiyo facala lagu keeno kallama karama qatala in lagu keeno saddexdaa wasanaa qiyaasa ziyaadadaasina macnay faa'iideyn macnaha waa fara badan yahay maanan soo qorin muxuu ahaa insha allahu tacaala mar kale un noqon doontaa sharaxeeda hadalkaa badanaya laakiin lialab ilmacnaa ayaa loogu ziyaadiyaa ziyaadadaasi waana qiyaas ulaai hal lagu ziyaadiyey saddex wasan oo qiyaasu leeyahay saddexdiisa wasan afcala faacala facala saddexdaa wasan sideed iyo toban wasan oo shaadina wuu leeyahay oo musanifka dabada uu ka maray sideed iyo tobankiba laakiin iskuma uusan xijisiininoo awalka iyo aakhirka uu qaybiyey kolba qaharuu sheegay waa sideed iyo tobanka wasan ee muxuu ahaa shaadka ah cadyada khalbasa sambasa salqaa qalnasa jawraba halwara zahzaqa halqama rahmasa qaطrana jalmata kaltaba halsama bayطara sambara zamlaqa tarmasa sideed iyo toban kelimo waay sideed iyo tobanka kelimo waa qoran yihiin musanifkaa qoray mar kastuu sheegayo ayaan baraarujin doonaa in sha allahu tacaala ulaai hal lagu ziyaadiyey shaadkiisii inuu yahay iyo wa xarafka lagu ziyaadiyey lililxaaqna loo ziyaadiyey insha allahu tacaala waa yahay ulaai laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo ulaai oo saddex araf hal xaraf lagu ziyaadiyaan haddeer ka soo baxnay saddex wasan oo qiyaasu leeyahay sideed iyo toban wasanoo shaadina wuu leeyahay ulaai laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo shan wasanoo qiyaasuu leeyahay shan wasanoo qiyaas ayuu leeyahay kow shantiisaa wasanee qiyaaska ah saddex ka mid ee hamsatulwasli baa lagu bilowdaa labana taaulmasiidaa lagu bilowdaa taaulmasiidada iyo hamsatulwasligaa noo xifdiya hadhow meel kale aynagu anfici doonaan afcaasha taaulmasiida lagu bilowdo dhammaan marka la isku daro afcaasha taaulmasiidada waa saddex ficli ficli qiyaasku xaraf lagu ziyaadiyey tana ay uu ka mid yahay xarafka lagu ziyaadiyey isla markaana qiyaas ku yimid saddex wasan oo keli a wey saddex wasan laba halkan ku hayna hamsatulwasli ficli lagu bilowdayna waa sagaal ficli oo qiyaasa waxaa qiyaaskan ka hadlayna sagaal ficli oo keli ah ayaa hamsatulwasli lagu bilowday sagaalkaa wasan ee hamsatulwasliga iyo saddexda wasan ee taa-ulmasiidada in la kala xifdiyaa la rabaa majhuulkaynugu anfici doonaan insha allahu tacaala iyo marka la mudaaracaynaye waa yahay haddaba ficligaa laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo shan wasan oo qiyaasu leeyahay shantaa wasan saddex ka mid ee hamsatulwasli ayaa lagu bilowdaa in facala iftacala ifcalla saddexdaa hamsatiya wasliyaa lagu bilowda infacala sida infasala ifcalla sida muxua ah, ixmara iftacala sida ictadala saddexdaa wasan hamsatulwasl ayaa lagu bilowda laba wasanna taalmasiida tafacala iyo tafaacala wa tafacala iyo tafaacala tafacala iyo tafaacala labadaa wasan weeye waa yahay tafaacala sida takalama oo kale iyo takarama iyo iyo tafaacala sida takaafale iyo tadaaraba iyo wixii lamida ah. waayahay ficli hal xaraf le laba ficli ulaaiya laba xaraf lagu ziyaadiyey saddexdaa wasan qiyaasuu leeyahy shaadkiisi baa ku yimid shantaa wasanoo qiyaasuu leeyahay shaadkiisii toddoba wasan wey toddoba wasan ayaa ka shaadooba toddobadaa wasan tamaskana tarahshafa tasalqaa tarahwaka tashayطana tajalbaba tajawraba se toddobadaas musanifka wuxuu sheegi doonaa saddex ka mid a ma afar ka mid a labo saddex buu ka tegi doonaa oo wuxuu ka tegi doonaa tajalbaba tajawraba tashaytana saddexdaasuu ka tegaya waa saddexda xadiiqadii aan ku marray uu ku daray tajalbaba tajawraba tashaytanat tarahwaka silmashi ay tabakhtarat waa yahay maya saddex buu musanifka sheegi doona tarahwaka xataa muusan sheegin saddex buu sheegi doonaa afar buu ka tegaya saddexda uu sheegaya waa tamaskana iyo tarahshafe iyo tasalqa saddexdaasuu sheegi tarahwaka iyo tashayana iyo tajalbabe iyo tajawrabana wuu ka tegayaa waxaa yimid ficligii ulaaiga ahaa saddex raf marka lagu ziyaadiyo sudaasi buu noqday saddex baa lagu ziyaadiyey afar wasanoo qiyaasuu leeyahay afarta wasan ba hamsatulwasli ayaa lagu bilowdaa horta hal dheg ficli sudaasi oon hamsatulwasli lagu bilaabanin weligaa arki maysid qiyaas iyo shaad midku doona ha noqdo ficli mar hadduu sudaasi lix xarafba hadduu gaaro hamsatulwasli in lagu bilowdaa geedka go-an wey waa yahay ficliga sudaasi ficli saddex xaraf lagu ulaasi saddex xaraf lagu ziyaadiyey sudaasi gaaray afar wasanoo qiyaasu leeyahay afartaba hamsatulwasli ayaa lagu bilowdaa istafcala ifcawcala ifcawala ifcaalla afartaa wasan buu leeyahay afartan wasanee hamsatulwasliga lagu bilowday oo ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey ah iyo ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey shan wasan uu lahaa saddex ka mid a ah hamsatulwasli lagu bilaabanayay saddexdan iyo bal afartan isku dar toddoba soo ma ahan rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyaa wuxuu yeelan doonaa laba wasan oo qiyaas oo labadaba hamsatulwasli lagu bilaabanayo ku dar sagaalka hamsatulwasli waa sagaalkaasi taaulmasiidadana saddex bay ahaayeeno horta ficli muxuu ahaa ficli khumaasi ah shan xaraf ka kooban khumaasina ziyaaduu ku gaadhaa ficliga shan xaraf mar haddii uu ka kooban yahay laazim waayo hamsatulwasli baa lagu bilowday ama taaulmasiida wax ah kale laguma bilaaban karo ficligii saddex xaraf ulaaigii laba xaraf lagu ziyaadiyey khumaasiga noqday shan wasanoo qiyaas buu lahaa laba ka mid ah taaulmasiida lagu bilowday saddexna hamsatulwasli soo ma ahayn mid kale aan kusoo dari doona insha allahu tacaala waay waxaa yimid ficligii ulaaiga ahaa ee saddex xaraf lagu ziyaadiyey qiyaas ahaan waxaa niray wuxuu leeyahay afar wasanoo qiyaasa afartaba hamsatulwasli ayaa lagu bilowday istafcala ifcawcala ifcawala ifcaalla afartaa wasanoo qiyaasu leeyahay shaadkiisa toban wasanoo shaadu leeyahay tobankiisa wasanna waa ixbanaa ixwansala islanqaa iclankasa ijfa'adda islahamma ikwa alla ihbayakha idlammasa iyo icthowjaja tobankaa wasanoo qiyaasu leeyahay tobankaba dabaduu ka mari doonaa musanifkuu tirin doonaa insha allah marka qaacidadan ee matniga isu fiirisaa wax sahlan bay noqonaya weliba sharaxan u sameeyey sheekhan etobiyaanka raxmat ullahi mm, xafidahullah muxuu ahaa si fiican buu usoo dhawey manaahilu rijaalka ilaa xad buu usoo dhaweeyey marka qawaaciddan iyo kaa iyo markaad matniga isla fiirisaan way isla soo dhawaanayaan wax adag ma noqonayaan rubaaci ulaai horta ziyaadadiisii halkaa ayaan uga baxnay ulaai tamyiizu shaadi can ilqiyaas waa ka baxnay khalaas oo waxaan idha ulaai hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo saddex waysan oo qiyaasu leeyahay sideed iyo toban shaadu leeyahay laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo shan wasanoo qiyaasuu leeyahay toddoba shaadina wuu leeyahay saddex xaraf haddii lagu ziyaadiyo afar wasanoo qiyaas ayuu leeyahay toban shaadina waa leeyahay saxiix soo maaha waxaa yimid rubaaci la ziyaadiye awalan rubaaci hal xarafaa lagu ziyaadin karaa laba xarafna waa lagu ziyaadin karaa rubaaci mar haddii la ziyaadiyo dhammaantiisa waa wada qiyaas shaad male rubaaci masiida noqdayee la ziyaadiyey weligaa shaad ku arki maysidee dhammaantii waa wada qiyaas hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo hal wasanoo qiyaasu leeyahay rubaaci hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo khumaasi buu tagaya garo shan xaraf buu noqday soo maaha hal wasanoo qiyaasu leeyahay halkaa wasanna taaulmasiida lagu bilaabanay tafaclala waay tadaxraja he waxaan haynay laba wasanoo taaulmasiida lagu bilowday kan ku dar saddexa saddexa taaulmasiida waa saddexdaasi saddexdaba waa khumaasi waayahay rubaaci laba xaraf haddii lagu ziyaadiye sudaasi u tago laba wasanuu leeyahay labadaba waa qiyaas ifcanlala ixbanaa oo kale iyo ifcalalla oo xarafka daba la shiday isbaarra oo kale waa yahay rubaaci haddii la ziyaadiyo saddexda wasanoo qiyaasu yeelanaya saddexba qiyaas hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo hal wasanoo qiyaasu leeyahay laba xaraf haddii lagu ziyaadiyana laba wasanoo qiyaasa labadaba hamsatulwasl lagu bilaabanayo waa garan waxaa yimid qeybka hanaad qeybka hanaad beriyaa ka dhignaa halkaa noogu joogo qeybka shanaad insha allahu tacaala beriyan ku darayna matnigan wax yar halya ka macnayna amniyat eh, amniyat lficli اlmasiidi fiihi ficliga dhexdiisa abniya jamcu binaain waaye binaain la jamciyaa abniyatun lagu jamciyey dhismaha ficliga qaabka loo dhisayo abniyana waxaa loo jeeda ama binaa waxaa loo jeedaa kelimada inta xarafay ka kooban tahay iyo xuruuftaa qaabka ay u xarakaysan tahay taasaa bina la yidhaahdaa abniyana jamceed weeye haddaba ficliga la siyaadiyey binihiisa ama qaabka uu u dhisan yahay macnaha xuruuftiisa inta ay la egtahay iyo qaabka uu u xarakaysan yahay baabkii lagaga hadlayey wey ka aclama alficlu yatii biziyaadati alficlu ficl yatii wuu imaani biziyaadati bisababi ziyaadati ziyaada sababkeeda wuxuu ugu imaani ka aclamo sida aclamo oo kale oo labada jaar majruuba aad tacallujiso mac waalaa lala qabo inaad xaalaysana waa bannaan tahay alficlu ficli yaati ficli wuu imaani biziyaadati maca ziyaadati ziyaada maceeda xaal uu yahay ka aclama muwaasinan xaal uu yahay mid uu wasinoomaya ka aclama sida aclama oo kale u wasinoomaya waa ficligii ulaaiga ahaayo hal xaraf lagu ziyaadiyey meeqaa wasanoo qiyaasuu lahaa saddex xaraf kii u horreeye weeye aclama afcala biziyaadati maca waalaa lala qabo wawallaa lala qabo saddexdii wasanba wuu kuu sheegay qiyaaska aclama waa afcala waalaana waa faacala alifta dhexda lagu siyaadiye weeye wallaana waa facala oo caynta tadciif lagu siyaadiye istaqaama ixran jamacin fasala ayuu ku yimaadaa istaqaama hulaai saddex xaraf lagu siyaadiye afar wasan oo qiyaasu lahaa afartaba hamsatulwasliyaa lagu bilaabanaya istaqaamaa ka mid ahay istafcalo wey ixran jam rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey laba wasan oo qiyaasuu lahaa mid ka mid ay ifcan lala wey ixran jamal ibilu geeli baa ururay infasala rubaa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasan oo qiyaasuu lahaa saddex hamsatul ayaa lagu bilaabanayey saddexdii hamsatada wasliga lagu bilaabanayay mid ka mid ah wey infasala infacala wey wallahu aclam sal